بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد aanu dambayntii waxa aynu maraynay ashyaadii nijaasada ahayd iyo sida markaa loo zuulinayo ee meesha looga bixinayo waxaynuna soo aragnay ashyaada asal ahaan inay tahay addahaara inay shay markaa daahira asal u yahay ayaynu sheegnay laakiin wixii la yidhaahdo waa nijaas in daliil loo baahan yahay min alkitaabi waالsunnati waاlijmaac ayaa aynu soo tilmaanay waxaynuna u dambayntii maraynay innagoo shiikha raxmatullaahi calayhi ku tacliiqinay markii uu yidhi wasibaacu kulluha najisa oo tilmaanay mafhuumiyada masalada loo daliishanayo inay ka xoog badan yahay qowlka jaanibka kale oo ah in marka acyaanta asalku uu daahir yahay sibaacdaana waxa weeye wax daliilahoo cad aanu ku sugnayn habar duqaaga oo ka dhigaya inay nijaaso yihiin xadiiska qullataynka iyo xadiiska markaa ku saabsan bisadda daahirnimadkeeda inaanu markaa daliil u noqonaynin kuna filayn binajaasati sibaac bal waxaynu tilmaannay inay markaa daahir yihiin oo eyga uun waxa weeye afkiisa adilada ku sugan mooyaane xayawaanaadka kale xitaa doofaarka kulay ku tahay wax cad oo nijaasanimadiisa xugminaya inaanay jirin inuu xaaraam yahay oo dhiiggiisa iyo waxa weeye hilibkiisa iyo wuxuu suba marka ay xaaraam yihiin nijaasna yihiin shaki kama joogo laakiin markuu halkaa taagan yahay ee cayntiisa nool ee halkaa taagan ay tahay sida saxiixa ah wax nijaasadiisa sugayaa ma jirto waana sida imaamunawowi laftiisu uu ku maray kitaabkiisa majmuuca ee uu tilmaamay shaaficiyadu wax daliila inaanay u haynin oo ku cad calaa nijaasati alkhinziir markaynu intaa ka gudubno bakhti oo dhani waa nijaas ayuu yidhi bakti oo dhani waa nijaas ilaamaa afar shay buu ka soo reebay oo ah maytat alaadamiyi bani aadamka maydkiisa xayan wa mayitan waa daahir oo qofka dhintay nijaas ma ahay waa daahir iyo wamaa laa nafsa lahu saa'ila wixii aan dhiig dareera lahayn dhiig dareera wixii aan lahayn haddii uu bakhtiyo iyaguna waa daahir waxa weeyaan waxyaabaha cayayaanka ah ee meelaha maraya aan dhiig dareeraya lahayn barambaradii iyo waxyaabaha la midka ah waa daahir baktigoodu kalluunkii iyo ayaxiina waa sidaasi leeg oo waxa weeye iyaguna waa daahir bakhtigoodu waa daahir oo sidooda ayuu markaa kalluunka iyo ayaxana loo cunaa markay xitaa bakhtiyaan liannahaa daahira maxaa yeelay waa daahir waxaanu u deliishaday ashyaada hore nijaasteeda qowluhu tacaala xurimat calaykum lmayta wdam ila aakhiriha waynuna tacliiqinado waxaynu nidhi iyada lafteedu daahir kuma aha ashyaada nijaasadeeda aayaddu daahir kuma aha waa midda kale ee shaygu inuu xaaraam yahay lagama qaato inuu nijaas yahay waytaynu hore usoo qaacidaynay kullu najisin xaraam walaysa kullu xaraami najis shay kasta oo nijaas ahi waa xaaraam shay kasta oo nijaas ahi waa xaaraam laakiin xaaraan oo dhani nijaas maaha xaaraan oo dhani nijaas maaha ee xaaraanta qaybbaa daahir ah wuxuu yidhi waqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi almu'minu laa yanjusu xayan walaa mayita mu'minku ma nijaasoobo nolol iyo geeriba almuminu laa yanjus way sugan tahay adilada saxiixa ah laakiin markay raacsan tahay xayan wa mayitan riwaayadda xaakimka uu saxiixinayo sida saxiixa ahi waa inaanay xadiis nebi ku saxiix ahayn ee qowlka cabdilaahi ibnu cabbaas saxaabiga radia allahu canhuma inuu qowlkiisu ku ansaxay weeye oo odhaahdan odhanaysa almu'minu laa yanjusu xayan walaa mayitan waa mawquuf waxay saxiix ku tahay inay markaa mawquuf tahay oo markaa cabdillaahi ibnu cabbaas hadalkiisa ay tahay aanay hadalkii nebiga ahayn shakina ma oo mu'minku hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa daahir gaalka laftiisu waa la mid gaalka laftiisu waa daahir nijaasada alla ku sheegay yidhi innama almushrikuuna najaas waxa weeye nijaasa macnawiya maaha nijaasa xisiya gaalka laftiisu waa daahir hadduu dhintiyo hadduu nool yahay ee waxa weeye nijaasada lagu sheegayaa gaalka ee alla uu qur'aanka ku yidhi qolada mushrikiintu waa nijaas waxa looga jeedaa waa mid macnawi ah macnawi ahaan bay nijaas u yihiinoo caqiidadooda ayaa waxa weeye marka aan midkaa mid qaab daran ah oo nijaas ka dhigaysa macnawi ah ee xisi maaha oo nijaas dhaba oo la taabanaya maaha sidaa aawadeed ayaa dumarka la inoo baneeyey ee gaalada ah inaynu guursanno oo dumarka ahlulkitaabka ah yuhuudiya nasaara dumarka noocaasi ah <clears throat> sharcigu waa u baneeyey ragga muslimiinta ahi inay guursan karaan iyadoo ay sidaa tahay lama odhanin gabadhii gaalada ahayd waa nijaase iska ilaaliya oo waxaanay qoosh maantaba faraa kula jirta kuu qooshayso iyo jidhkiinu siyaabahan badan ee isu gaadhayo iyo wax iska dhowra lama odhan waayo waa daahir sida ta muslimadda daahir u tahay ayay iyaduna daahir u tahay xayan waa mayita oo wax nijaasa ma leh bal nebigu sala allahu alayh wasalam masaajidka wuxuu ku xidhay mushrikiinta qaarkood sida uhamata ibnu humaamata ibnu uthaal oo kale masaajidku ku xidhnaa isagoo gaal ah aakhirkiina waa kii muslimay dee nabigu sala allahu alayh wasalam masaajid nijaas ma soo geliyeen masaajidadana asalkeedaba waa laga ilaaliyaa nijaasada bal xaakada aan waxa weeye la aasin ayaa dembi lagu sheegay foolxun sida adilada saxiixa ku sugan xaakaduna nijaas ma nijaas in la soo geliyaana hadalkeeda badaa misna nebigu sala allahu alayh wasalam masaajidka dhexdiisa wuxuu ku xidhay waxa weeya gaal waxay kaloo ahlulcilmigu ka qaataan gaalada wixii aan ka ahayn masjidulxaraamka masjidulxaraamka baytullahi alxaraamka wixii aan ka ahayn gaalku inuu soo geli karo masaajidka haddii xaaja keensato qof muslimana u idmo inaanay dhib lahayn inuu gaal halkaa iska soo fadhiisto oo yidhaahdo bal hadda saa u tukanaysaan iyo bal hadda darsiga baxayana inaan yaro dhegaysto oo ayaan rabaaoo halkiisa ah uu kursi iska dhigto balayno naana wargaalku muxuu leeyahay waxba dhib kuma jiro mar haddaanu baytullahi alxaraam ka ahayn wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam uxilla lanaa waxaa naloo xalaaleeyey maytataani laba bakti iyo wadamaani laba dhiig faama almaytataani labada bakhti ee naloo xalaaleeyey miyaa falxuutu waa kalluunkii iyo waljaraadu ayaxii ayaxa iyo kalluunka saxaabiga cabdillahi bnu abi awfa muxuu tilmaamayey ilaa toddoba waxa weeye qaswo ama duulaan ama lixsa riwaayaadka ku timi ayaanu nebiga la duulaynay sala allahu alayh wasalam annagoo ayaxa cunayna intaana ayax baan cunayna marka ayaxanfeedhaa yar leh hadduu nolol iyo geeriba waa caadi baktigiisa waa la cunaya meelaha isagoo iskaga baqbaqtiyay haddaad aragto waa la cuni kalluunkuna waa la mid haddii badu soo tufto iyo hadii markaad ka soo saarto kadib waxa weeye uu markaasaa badda looga saaro bakhtiyaaba dhib ma sidiisa lagu cunaya mar haddaanu dhib kale ka dhalanin oo ama de ur iyo qarmuun iyo hawlo kale aanu keeno urta lafteedu ma xaaraantinimaynayso laakiin adraar iyo waxyaabo kale looga baqaya wa ama damaani labada dhiig miyaa falkabidu waa beerkii iyo wadixaal beeryaradii rawaahu axmed wa bnu maajah imaam axmed ibnu maajah ayaa soo wariya waana xadiis saxiixa xadiiskanna waxau inoo tilmaamayaa uu tilmaamay imaam axmed iyo ibnu maajahba inuu soo wariyey sidaa la mida bayhaqi iyo daaralqudni iyo qeyrkood baa soo bixiyeen waxa uu tilmaamayaa laba bakti waa xalaal baktiga waxaynu ognahay in alla inaga xaaraam yeelay xurimat calaykum lmayta sida aayadda qur-aanka aynu ku arkayno laakiin labadan waa laga riibaya labadan bakti waa laga soo riibaya oo waxa badda uun ku noolaada oo kalluunkii ah iyo waxa weeye ayaxa bahalkan loo yaqaano iyaga macal bakhtigooduna waa xalaal baktigooduna waa xalaal laba dhiigna waa xalaal waxa weeye dhiigga beeryarada la yidhaahdo waa dhiig fadhiistay iyo dhiigga beerka labadaa dhiig ee fadhiyaana waa xalaal waxa quree la xaaraam yeelay dhiigga waa damulmasfuux waa dhiigga qulqulaya ee marka la gowraco xoolaha ka soo baxaya amaa dhiigga kale xididada ku hara iyo dhiigga hilibka iskaga dhex jira ee ku dhex ka soo dhex baxaya waxba isaguna dhib male isna waa daahir isaga laftiisa waa la cunaya dhibaata kuma jirto oo inagii tilmaannay hilibku inuu ku bannaan yahay ceedhin iyo bisay labadaba horaynu usoo tilmaanay hilibka ceedhinka waa lagu cuni karaa isagoo sidiisa ah bisaylna waa lagu cuni karaa maadaamay sidaasi jirto waxa weeye dhiigga quray xaaraamta ahi waa kaa markaa xoolaha la gowraco ka baxa damulmasfuux dhiiggaa qulqulaya amaa wixii dhiigee soo hadhay ee kale dhibaata kuma jirto dhibaata kuma jirto wa ama arwaahu alxayawaanaat amaa digooyinka xayawaanaadka ama noolayaasha digooyinkooda alma'kuulati hilibkooda la cuno xayawaanka hilibkiisa la cuno geelii adhigii lo'dii deerooyinkii sakaarooyinkii waxaaba isku dar waxaa hilibkooda la cunayo digooyinkooda iyo wa abwaaluhaa kaadiyahooduba fa hiya iyadu daahiratu waa daahir xoolaha kaadidoodu iyo saaladooduba waa aahir cala alqowl axiix qowlkaasa saxiixa ah. waa aahir wey imaamu shaafici laba qowl buu ka leeyahay qowl qadiim ah oo uu yidhi waa aahir iyo qowlka jadiidka uu yidhi waa nijaas laakiin waxaa xoog badan min xaysu aladilla qowlkiisa horey qadiimka ah oo ah in waxa weeye ay aahir yihiin inay daahir yihiin sida awadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu wax ugu daweeyey xitaa kaadidii geela shay nijaasa nebigu waxba kuma dawan ilahayna dawaba inooma gelin shay nijaasa daruuro bannaynayso meesha taallaana ma jirto bal bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdaa marka laa daruurata fi dawaa waxa dawaynta loo yaqaana daruuraba ma gasho inkastoo aanay qaacidadu biilaaqiha ahayn oo fii bacdi almawaadic aynu daruurada markaa gelinayno dawaaga ay jirto misna min xayu lasli qaacidadu marka hore waa sidaa waayo asalku qofku waa inuu dawada iska dhaafi karo sida gabadhii suuxaysayba nebiga sala allahu aleyh wasalam uu yidhi ama waad sabri oo jannaad heli ama waan kuu ducayn ilaahay suuxdimaa kaa qaado dabeedna ay tidhi waa sabrayaae inaan maraduna haatan iga faydinmo cawradayduun la arag intaasun ducada iiga dhig aan iska dhaca markaan doona marka waxay muujinaysaa asalku dawada inay iska ibaaxo tahay oo doonto dawadaba iska dhaafi karto awdeed bay dabeedna ahlucilmigu u yaahdeen laa daruurata fi dawaa war daruuraba kuma sugna waxa dawada loo yaqaano marka runtii kaadidaasi min baabi daruura ma ahayn marka waxay muujinaysay inay daahir tahay waa midda kale hadday daruuro tahay markay cabbeen ayaa la odhan lahaa weelkana ka maydha afkiinana ka maydha intaa daruuruun baa laydinku baneeya wixii dambe iska ilaaliya marka xoolaha nool ee hilibkooda la cuno kaadidooda iyo saaladooduba waa daahir cala alqowli saxiix wa maniyulaadamiyi aadamiga manidiisuna daahirun weeye bani aadamka manidiisu xayawaanaadka kale iminka aynu tilmaamaynayna waa la mid ee hilibkooda la cunayo iyagana waa la mid waxa weeyaan waa daahir wey waa daahir wey kaana nebiyu nebigu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yaqsilu kii maydha radahu manida teeda qoyan wuu iska maydhi jiray wa yafruku wuu iska jejebin jiray ta engegtana marada waa ka jejebin jiray nijaase la jejebiyaana ma jirto ee nijaasada saddex weji mid miduunbaa loo galaa imaa in la maydho imaa in la rusheeyo sida kaadida ilmaha yaroo kale imaa in la masxiyo dhulka iyo lagu xaquuqo kabaha oo kale saddexdaa weji mid unbaa lagu daahiriya saddexdii weji midna maaha saddexdii weji ee nijaasada qofka bani aadamka a ah raacda layskaga daahirin jiray midna maaha nijaasada wejiyo kale way jiraanoo dee maalan muxuu ahaa dabqigii oo kale haraggii la megdayeyba waa nijaasdee la megdayo oo nooc kalaa loo daahiriyey laakiin saddexda aynu tilmaamayna waa jidhka bani aadamka iyo kabaha iyo wixii la mid a saddexdaa weji mid aan ahayn oo wax daahirinaysaa ma jirto saddexdaa weji mid aan ahayn oo qofka maryihiisa iyo ama kabihiisii iyo jidhkiisa iyo la odhan karo waxbay ka taraysaa ma jirto maadaamay sidaa tahay waxay muujinaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam manida siduu u fudaydsanayay hadday qoyan tahayna marka layska maydhayo nijaas ahaan laysaga maydhi maayo ee waxa weeye waa nadaafad ahaan ayaa la laysaga maydhaya marada hadday ku daadato sideeda loogu tukado dhibaata kuma jirto waxalaal yax dhiboo ku jiraa ma jirto bal ninka iyo haweenaydii markay kulmaan maryaha amanida iyo waxyaabaha kaga daatay ama ka marsama hadhow dhow wax markaa marada dahaaradeeda ay yeelaysaa ma jirto waa iska min baab nadaafa marka la yska maydhayo wa bowlu lghulaami ilmaha yar kaadidiisa wa bowlu lghulaami wiilka kaadidiisu asaqiiri yar ilmaha yar kaadidiisu alladii kaasoo lam ya'kul idacaama cunto aan cunin lishahwatin doonitaanuu doonayo iyo kalgacal u hayo daraaddeed aanu cunin yakfii fiihi nadxu waxaa ku filan rushayn ba ku filan annadxu waa rushayn ayaa ku filan ilmaha yar ee aan wax cuntaa cuninoo shahwo iyo doonitaan uu cunto raadinayo aanu cunin macnaha shahwadan wuxuu ku saarayaa cuntada yaryaree marmar ilmaha afka laysaga geliyo waxaa dhici karta ilmuhu marka uu dhashaba sida nebiguba sameeyey sala allahu alay waslam waqtiyada qaarkood in timir afka loo geliyo dhamxanaga loogu dhejiyo ama had iyo jeer markay hooyadii jaqsiinayso oo kale ilmi yaraa dhashay hadduu doona afartan qaba ka bixin wax yaroo cunto ah afka loo mariyo way iska dhici kartaa marba in yar afka loo mariyo waxaasoo kale markaa cunto ma aha waxaa yar ilmaa yar afka loo gelgelinayaa marba in yar loo gelgelinayaa ma aha cunto uu cuntanimo u doonayo waa layskaga ababinaya waa ababi wey laakiin cuntada laga hadlaya waa cuntadaa uu doonayay ooyayadii ee keentaa ku gurayo khayr faraasuu taagay taasi waa halis markaa hadduu qofkii dee damaaci unu cuntadaad aragto inuu naftiisi la qabsato oo uu doonayo ta noocaasiya taraadka yeelanaysaa weeye ee waxaa yare afka loo gelgelinayaa tixgelin male oo ma noqonayo wax xukun bedelaya marka wuxuu yidhi ilmahaa yaree aan weli cunto markaa si doonitaan le u cunin ilmaha noocaasiya ee ragga ah haddii uu maradii iyo kaaga kaajo waxaa kugu filan inaad biyo ku shubto un biyahaas inay ka dareeraan xitaa shardi maaha inaad qoyso unbaa ku filan oo meeshii qoyso bas khalaas waad iskaga tukanaysaa maradaada iyo jidhkaagaba kama qaala nebiyu sal allahu aleyh wasalam sidii nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yuqsalu waa la maydhi min bowli ljaariya inanta kaadideeda waa la maydhi wa yurashu waana la rushayn min bowli lghulaam wiilka kaadidiisa rawaahu abu daawuud waannasaa'i xadiiska sugan ee saxiixa nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu aleyh wasalam markaa inanta yar kaadideeda waa la maydhaa inanka yarse kaadidiisa waa la rusheeyaa adigu xikam ay ahlulcilmigu sheegeen waa jiraan laakiin intaynu garanay iyo intaynaan garanaynba waxay inagaga filanun inay xukumka shariicada mas'aladu sidaa tahay ayaa inagaga filan haddaynu sababka garaniyo haddii kaleba oo waxaa ka mid a ah waxyaabaha ay tilmaameen inay yidhaahdeen had iyo jeer inanka waa laga sii jecel yahay inanta dabeedna cid kastaaba way qaadaa rag iyo dumarba ii dhiib markiiba bay yahdaanoo way qaadaa waxaa laga yaabaa marka lagugu yahdo ilmahani waa inan yar waxba ii dhiib inaanad odhan adoo inan oo ka intan yar qaadi oo bal haye ciyaarsiiya inaad waxba odhan aad iska dayso laakiin marka la yahdo waa inan yar bal hadda soo dhiib inaad markiiba taahid hooyadii waa wax dhaqan oo jira bay yahde dabeedna maadaama qof kastaaba qaadayo oo waxa weeyaan rag iyo dumarba kii kastaaba bal hadda keenka yar odhanayo waxaa dhacaysa wakhtiyo badan inuu ku kaajo haddii aan la fudaydin oo la odhanin kaadidiisu waxba ku yeeli mayso waxaa ka dha waxaa dhacaysa in dadki karho ah, bal ha noo dhiibayo nagu kaajine hadhow ay noqoto waa qodobka labaade waxyaabahay sheegeen waxaa ka mid a inanka kaadidiisu way firidhaabay ahdeen waxaa laga yaabaa ilmi yaraayoo aad hayso oo la taagan tahay hadduu kaadi bilaabo inankii yaraa dee meeshaba ku casharinaya si allaale saad uga haddaad xaggaa isaga dudo wuu kugu sii talleejin meel kasta way u faafaysaa way yaacaysaa dabadeedna waxay yidhaahdeen waxa la rabaa dee inaan qofkii la dhib mudanoo maanta yaa muslim gurin oo ilmi yara la carcaranine wuu yahadlay hada dhib male iska daa kaadidu ku soconaysaa ku socotee rushayn baa hadhow kaa diiqaysa ama hadduu shaarka iyo cimaamada iyo waxba ku daataa waarin yaroo biyaahun iskaga saydhi waxba dhib male iska dhaaf taasi baa hawl yar bayan laakiin inanta kaadideedu isla hal meel bay ku dhacaysaa iyadu ma firdhayso haddaad koru haysiyo haddaad dhulka ku haysiyo haddaad dhabta ku haysaba hal meelun bay ka dusaysaa kaadideedu hal meel bay ku dhacaysaa laakiin kaadida inanku adoo dhabta ku haya bal waxa laga inu afka kaaga soo saydhiyaa baa laga korkuugu taliijiyo dabeedna firirkaasi sharcigii wuxuu ka dhigay in la fudaydiyo oo la yidhahdo waa rushaa kaaga filan bahashaa faaftay ee macal gurigii ku kala yaacday rushaa kaaga filan biyo yaruun saa ugu saydhiyo iska dah waa takhfiif min ashariica shariicada alle xaggeeda fudaydin ka timi weeye oo inanka kaadidiisii la fudaydinayo haddii kale hawl baa lagala kulmaya marka adigu almuhim xikamka iyo kuwo kaloo la mid ah ayay ahlulcilmigu sheegeen intaasi baynu markaa kaga kaaftoomaynaa waidaa zaalat cayn anajaasa waidaa zaalat markay zuusho caynunajaasati nijaasada caynteedii markay suusho ee meesha ka baxdo daahura almaxallu maxalkii waa daahiroobaya cayntii nijaasadu hadday meesha ka baxdo daahura almaxallu meeshii waa daahiroobaysa walam yadhur mana daahiroobayo xaley cafwan walam yadura waxna dhibi maayo baqaa'u lowni midabka baaqi noqodkiisi iyo war riixi urti inay sii baaqi noqoto bishardi in casura baynu ku qaydaynaa waa hadday adkaato ilaaqa ka yeeli mayn waa hadday adkaato way shaygaa waa la zuuliyey waxaa la yidhahdaa markuu meesha ka baxo shaygaa waxaa meesha waan ka zuuliyey waxa la yidhaahdaa markuu meesha ka baxo laakiin hadday adkaato sida maradii waa mara cad oo kale dabeedna heerkii nijaasadu kaba bi'i maayo maantaba haddaad maydho heerkii khamiiska wuu ka sii muuqanaya markaasoo kale waxaynu leenahay dhibaata kuma jirto markaasoo kale waxaynu leenahay dhibaata kuma jirto amaa haddii kale oo urti sideedii baaqi u tahay de waxay tusinaysaa nijaasadii inay baaqi tahay iloobay loweyn meesha laga saaraa waa in meesha laga saara marka idlaaqa kama yeelayno ee waxaynu leenahay nijaasada sii baaqi noqodkeedu waxaanu waxba dhibaynin markay adkaato markay adkaato xitaa xadiiskan dambe markaynu asixinno qawaacidda guud ee shariicadaynu ku qaydayna waa liqowlihi sal اllahu alayh waslm waa qowlkii nebigu uu yidhi baa u daliila sal saxaabiyadda marka khawlata bnu yasaar uu yidhi fii dam lxayd dhiiggii caadada isagoo ka hadlaya nebigu uu yidhi yakfiiki ilmaa gabadhay waxa kugu filan dhiigga caadada inaad biyo iskaga maydho walaa yaduruki kuna dhibi maayo aharuhu raadkiisu haddii raadkiisu sii baaqi noqdo oo gogoradiyo masalan ka bi'i waayo ka sii muuqdo waxba ku yeeli maayo mar haddaad intaad awoodi karaysa maydhay marka waxaynu leenahay arrintu waxay ku qaydmaysaa markay adkaato maantaba inaad dee socoto unoo istaahid ilowba ilow ka goo oo shaygii go'i waayo yacnii sax maaha adigu inta awooddaada a haddii heerkii ka bi'i waayo waxba dhibaata kuma jirto shaygaasi waa daahiroobi baabu sifati alwuduu sifada weysada baabkeedii haadaa maxallo wa huwa sifada weysadu an yanwiya waa inuu niyoodo rafca alxada xadadka inuu iska kor yeelo waa inuu niyoodo aw ilwuduu weyso waa inuu niyoodo lisalaati salaad loo weysaysanayo iyo wanaxwiha wixii la mida a wanniyatu niyaduna shardun shardi bay u tahay lijamiici alacmaal acmaasha dhammaantood oo min ahaaratin iyo hayriha acmaasha saalixaadka ah ahaaro iyo qayrkoodba waxa weeyaan niyo waa shardi waa lagama maarmaan ictidaadgeeda iyo tirsigeeda la tirsanayo camalkaa ee uu camal markaa sharciyahoo saxa noqonayo laabudda min niya sida aawadeed buu nebigu yidhi sala اllau alay waslm inama alacmaalu biالniyaat in kaleba may acmaasha saalixaadka ahi waxay ku xidhan yihiin biniyaati niyooyinka oo tirsigooda sharciyeed niyada ayuu ku xidhan yahay wainamaa likulli mri'in maa nawaa in kaleba maahe qof kastaana wuxuu niyoodaa buu leeyahay muttafaqun calayh marka wuxuu leeyahay ugu horayn waxaa muhim ah oo shardigahoo lagama maarmaana inaad niyooto weyso ama xadath koryeel oo maalan markaad weysaysanayso ilaa camalkaad la imanaysaa waa weyse ee haddaad niyooto weyso qalbiga ka niyooto way kugu filanta haddaadse markaad fool dhaqato marka dambe midku yidhahdo oo oh, maxaad ka fool dhaqanaysaa maad iskaba weysaysati oo aad taahid dee haddaba waaye aan niyada weysaba ka dhig dee noqon mayso wax suuragala ma ma noqonayso niyadu waa qabla alcamal waa intaan camalka la samayn ka hor intaanaad camalka qaban ka hor baad niyoonaysa lakiin markaad iminka niyooto waa arii dhibkiligaa biyo ah ee aad niyooto waan weysaysanaya qalbiga ku qabato faramaydhka aad faramaydhayso iyo wejimaydhka iyo mid kastaaba muxuu noqonayaa waa weyso marka waxaad niyoonaysaa weyso ama waxaad niyoonaysaa xadadkii ku saarnaa inaad iska kor yeesho in kunta muxditan haddaad muxdit tahay oo aanay weysadu tajdiidulwuduu iyo wayse la cusboonaysiinaya ahayn ee aada xadas qabtay haddaad niyooto xadaskii baan iska kor yeelaya xadaskuna waa maa yamnacu sixata salaa waa wixii diidayey salaaddu inay ansaxdo ee amarka ictibaariga ahaa yacnii waa wixii diidayey in salaadi ku ansaxdo ama hilib geelo aad cunto waysadii kaa jibiya ha noqoto ama haddaynu nahno dumar baa jibiye bal waynu arki doonaay ha noqoto ama hadday maalan qofkii neefi ka timi waysadii sidaa kaga jabtay ha noqoto xadaskii ku saarnaa marka aad waxa weeye haddaad niyooto xadaskii baan iska kor yeelayaayoo tahaaradaydii baan soo cushanayaa yakfiik waa kugu filanta uma intaa kadib markuu waysadii niyoodo yaquulu wuxuu odhanayaa uma yaquula dabeedna wuxuu odhanayaa bismi اllaah alle magaciisa ayaan atawada ku weysaysanayaaoo anoo markaa kaalmaysanaya ku weysaysanaya marka magaca alle inuu waysada ku bilaabay ayuu markaa tilmaamaya bismi buu odhan wayaqsulu waa maydhaya kafayhi alaaan markaas cabyaalkiisana saddex jeer buu maydhaya faraxal faraxal wuxuu la imanayaa oo macnaha intaa hore jalqlida maydhayaa saddex jeer ayuu faraxalanaya uma intaa kadibna yatamadmadu waa luqluqanayaa markuu farxalkii dhammeeyo markii hore niyuu la yimi kadibna muxuu yidhi bismi illaah kadibna weliba bismi llahi raxmaan raxiim odhan maayo intaasoo quruu ku gaabsanaya bismi illah wey bismi illaah araxmaan raxiim kuma darayo markuu bismi illaah yidhaahdo waxa weeye wuu farxalanaya markuu farxasho wuu luqluqanayaa wayastanshiqu waana sandaarsanayaa halaasan saddex jeer buu arrintaala la imanayaa bialaai qarafaatin saddex xantoobo oo biyo ah ayaanu kula imanaya macnaa wuxuu rabaa inuu kuu tilmaamo inaan meeshu lix xantoobo ahayn oo saddexna af ku leeyahay saddexna san ku leeyahay ma jirto wax hadiisoo ku ansaxayna ma jirto laakiin nebiga waxa ka sugan oo qura iyada oo la israacinayo luqluqashada iyo sandaarsiga waa inay wada socdaan oo intaad luqluqashada afka ka bilowdo sankana biyaa ku iridaa oo hal mar soo firdhisaa markaasi waa kow waa hal xantoobo xantoobo labaad misna gacanta ku qaadoo biyo ah afka geli baaqigana sanka ku iri ka soo firdhi waa xantoobo labaad xantoobo saddexaad qaad afka geli baaqigana sanka ku firdhi dabeedna ka soo isaar waa kaa luqluqashada iyo sandaarsiga lama kala saare way wada socdaan ee suuragal maaha inaad afka xantooba u qaado ku luqluqato xantoobada labaadna sanka geliso ma suuragala ah. lagaa yeeli maayo halka biyayow ee aad gacanta ku qaaddo ayaad u qaybinaysaa sanka iyo afka haddaad hal mar luqluqanayso sandaarsanayso iyo haddaad saddex ka dhigayso haddaad laba ka dhigaysaba waad israacinaysaa oo fasligu ma jiri e waxa weeye in markaa la itisaaliyo la israaciyo ayaa sax ah oo sunnadu ku suganta laakiin afkoo gaar loo luqluqaa weysada kuma jirto iyo sankoo gaar loo sandaarsadaa uma intaa kadibna yaqsulu waa maydhayaa wajahu alaaan saddex jeer buu wejiga maydhayaa wa yadayhi gacmahana waa maydhayaa ila almirfaqayn iyadoo labada suxulna lala qabo ay maca almirfaqayn alaaan saddex jeer buu maydhi wayamsaxu waa masaxayaa ra'sahu min muqadami ra'sihi weji madaxa xagga hore laga bilaabo wayamsaxu waa masaxayaa ra'sahu madaxiisa oo min muqadami ra'sihi wejiga madaxa xaggan hore laga bilaabayo ilaa qafaahu qadaadka lagala gaadhayo biyadayhi labadiisa gacmoodna uu ku masaxayo uma intaa kadibna yuciiduhumaa wuu ku soo celinayaa ila almaxal aladii bada'a minhu halkii uu ka bilaabay buu ku soo celin maratan waaxida hal maroo qura qaabka madaxa loo masaxayaabuu inoo sheegay labada gacmood oo wada socdaa ayuu halkaa foodda hore saaraya ee wejigu ka bilaabmo hallee madaxu ka bilaabmo ee wejiga dee ugu sarraysa dabadeedna labadii gacmood oo wada socda ayuu xaggaa dambe ee qordiidka ee qadaadka geynaya markuu xaggaa geeyo ayuu misna dib u soo celinaya gacmihii oo wada socda oo foodii hore ku soo celinaya masaxaadda halkaa mar ee marna xaggaa dambe loo waday marna xaggan hore saa loogu soo waday ayaa ku filan waa halkaa mar qowlkaasi baana ugu xoog badan aqwaasha aqwaasha xitaa tilmaamaysa saddex baa laga dhigayaa imaamu shaafici iyo sheekh albani iyo tamaamulminaa uu ku sheegay qowlkanaa ka saxiixsan kana xoog badan waxa weeye qaabkii aynu halkaa u tacliiqin lahayn ee aynu odhan lahayn markaa qaabka xitaa albaani u tawjiihiyey laysa bisaxiixin aynu odhan lahaynna waxa weeye hadda halkan waxaad moodaa inaanay xamilaynin oo inaynu hore ugu sii marno masalada bastinno laakiin saxiixu waa sidaan shiiku maray wey sidaasaa saxa halkaa mar inay tahay uma intaa kadibna yudkhilu waa gelinayaa sibaaxatayhi labadiisa murdiso fii simaakhay udunayhi labadiisa dalool ee dhegihiisa ayuu gelinayaa labadiisa murdiso labadiisa dalool ee dhegihiisa ayuu gelin wayamsaxu waanuu masaxayaa biibhaamayhi labadiisa suulna daahirahumaa dhigaha xaggooda saru ku masaxaya wuxuu leeyahay intuu markaa dhigaha labada eh, markaa farood geliyo oo labada markaa murdiso ayuu dabadeed dhagahana suulashana xagga sare kaga masaxaya biyo cusubna u qaadi maaye hadhaagii madaxun weeye waa intii biyoee madaxa ka soo hadhay markaad xaggaana waday xaggaana waday ayuuma dhagaana sii gelin oo ka gudbi uma intaa kadibna yaqsulu waa maydhayaa rijlayhi labadiisa lugood oo macal kacbayni labada canqow lala qabo alaasan alaasan saddex saddex jeer buu maydhi haadaa kaasi buu yidhi akmal lwudu waysata ugu dhammaystiran weeye saddex saddexda jeerah wixii aan madaxa ka ahayn alladii kiioo facalahu uu sameeyey annabiyu sala allahu aleyh wasalam sidii nebigu sameeyey ta ugu dhammayska tiran le waayo saddex lagama badin karo ta ugu dhammayska tiran le waa taa qaababkii nebigu u weysaystay taasaa ugu kaamilsan laakiin walfardu min dalik intaa waxaa ka faradahoo ka waajib ah an yaqsila maratan waaxida inuu hal maruun maydho xubin kasta inuu hal mar maydho sidaa madaxoo kale uu hal mar u masaxay xubin kastaba inuu mar qura maydho ayaa kifaayo ah oo saddex saddexdaba iska daayo oo nebiga way ka sugan tahay afar qaabba way ka sugan tahay sala allahu aleyh wasalam isagoo xubnahaba saddex saddex maydhay wixii aan madaxa ka ahayn isaga oo laba laba jeer maydhay xubnahaba wixii aan madaxa ka ahayn isagoo hal hal mar ka dhigay macal madax saddexdaa weji iyo wejiga afraad oo ah isaga oo kala duway oo xubnaha iskhilaafsiiyey qaar saddexa qaar qaab noocaasa isugu dhex daray afarta wejiba oo ka suganta in xubnaha saddex saddex laga dhigo in laba laga laba laba laba laga dhigo in la waaxid waaxidsado mid mid laga dhigo iyo in laysku dhex daro oo xubnaha qaar saddex laga dhigo qaar laba laga dhigo qaar mid laga dhigo ood xubnaha qaybba saa doonto ka dhigto intuba waa ka suganta waxa waajib ahuun oo waysadii la'aanteed aanay ansaxayn ugu yaraan xubintiiba in mar la maydho waa inta ugu hoosaysa inta kale iska sunnay noqonaysaa dad laba laba ka dhigto dad saddex saddex ka dhigto waxaa kaloo waajiba ah buu yidhi wa an yuratibahaa iyo in uu marka u kala tartiibiyo calaa maa dakarahu اllahu tacaala fii qowlihi sidii uu alla ku sheegay qowlkiisa uu alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayow idaa qumtum markaa isu taagtaan ila salaati salaada ee bimacnaa idaa aradtum alqiyam markaa rabtaan inaad isu taagtaan salaada faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyaalkiinna maydha iyo wa gacmihiinna oo ila almaraafiqi ay maca almaraafiqi lala qabo suxullada wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyaalkiinna masaxa wa arjulakumna maydha lugihiinna ila alkacbayni maca alkacbayn iyadoo canqawyada lala qabo ila akhir alaaya wuxuu leeyahay tartiibkuna waa waajib oo aayadda tartiib kama muuqdo oo dee waxaa la ysugu cadfay waawu baa la ysugu cadfay waawduna tartiib ma keensato sida saxiix la yaqaano ee waxa weeye waxay rabaan inay nusuus kale ku biiriyaan oo waa mid ah aayadda inay yidhaahdaan waawdan laysugu cadfay waanu ognahay inaanay tartiib keenin oo haddii la yidhaha jaaa moxamedun wazayd moxamed iyo zayd baa yimi waawdani inaanay faa'iidaynayn inay wada socdeen iyo inay kala socdeen midna iyo kani inuu horreeyna ka dambe horrey hore horreeyey midna ma faa'iidaynayso waa yimaadeenun weeye lakiin se u yimaadeen may sheegayn lakiin waxay leeyihiin aayadda macnaa ku jira aanu ka fahmayno tartiibku inuu shardi yahay oo shay waajiba yahay waxa weeyaan bay yidhaahdeen masxi baa lagu daray shay ashyaadii maqsuulaadka ahayd ee la maydhayay masxi baa la dhex geliyey carabtana waxa lagu yaqaanaa markay laba shay oo isku jinsiya rabaan inay ka hadlaan oo ay isku cadfaan isma dhexgeliyaana way kala saaraanba intii islehba way israaciyaan haddaan tartiibku shardi ahayn aayaddu waxay samayn lahayd bay leeyihiin in maadaaba qusli laga warramayay la yidhaahdo faqsuluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi waarjulakum ila alkacbayn wamsaxuu biru'uusikum ay dambayso oo la yidhaahdo madaxu maadaabu masaxaad yahay masaxaad iyo maydh baa laga wada hadlaya inta maydhaa ha la israaciyo masaxaaddana gaar ha loo saaro laakiin waxay yidhaahdeen mar haddii carabi sida lagu yaqaano ay laba shay oo kala jaada waxa weeye isdhexgeliso shaygii ka hore la jinsiga ahaana sii dambaysiiso kanay soo horraysiisay ujeedday ka leedahay gaara waxay isu raacin weyday intii isku jinsiga ahayd ujeeddo gaara maantana qur-aanku waa sidaasay leeyihin oo tartiibkay ka qaadanayaan waxa weeye maadaama alla yidhi wejiga maydha gacmahana maydhoo suxullada lala qabo madaxana masaxa lugahana maydha oo maydhi kale la dambaysiiyey waxa madaxa masaxaadda loogu dhex tuuray maydhihii la waday halkanuu leeyahay tartiibka halkan ah faa'iidada ku jirtaa taasabaya tartiibkay halkan leedahay oo waxaa la leeyahay markaa labadaa hore maydhaan madaxana masaxdaan misna maydhii baa lagu noqdo lugaha misna dib u maydha marka waxa masaxaadda loo dhexgeliya waa tartiib daraaddeed saasay rabaan inay yidhaahdaan waxay kaloo leeyihiin nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ka sugan oo aan si kale ka sugnayn in waxa weeye uu xubnaha sidaa u kala tartiibin jiray ficilkiisina ficilkiisaasina annagoo markii horeba siyaaqa aayadda lahayn maxaa masxigiyo laysugu dhex daray maydha oo nidhi wallahi tartiib daraaddeed baa la laysugu dhex daray waayo carabi laba shay oo hadday isku cadfayso kala jinsiya inta islehba way israacaysaa laakiin hadday isku dhex baraxdo baraxaa sababaa keenay ee ogaan laysuguma si kale laysuguma dhex barxin iyadoo ay sidaa lahaayeen ayay yahdeen nebigana si kale kama sugna laakiin haddii ay si kale ka sugnaato shaki ma laha tartiibkani waxba inaanu rukni ahayn waxaynuna rajaxaynaa sida kale inay ka sugan tahay nebiga sala allah alay wasalam oo xadiiska abi daawuudka iyo imaam imaamulaxmed iyo ismusnadka ku sugan in tartiibkan oo si kale lagu kala bedelay oo wakhtiyada qaarkood waxa weeye istinshaaqa iyo madmadada iyo meel dambe la geliyay inay sugan tahay haddaynu xadiistaa nahna sanadkeedu waa saxiixna tartiibkan waxba shardi ka dhigi mayno tartiibkan waxba shardi ka dhigamayo uma odhanayno waa rukni waajiba ah. marka runtii waxaa ila xoog badan waxba tartiibku inaanu rukni ahayn laakiin ay tahay sida fiican ee ay tahay in la maro wa an laa yafsila baynaha waxa kale oo waajib ah inaan waxa weeye markaa la kala saarin baynahaa waysadii la kala faslin oo la kala goynin bifaasilin طawiilin kala goyn dheer curfan curfi ahaan bixayu qaab laa yanbanii aanu ku binaysmaynin bacduhu ala bacdin qaarba qaarka kale aanay isku xidhmaynin wakadaa waxaa la mida ah, kullu mashturidat lahu lmuwaalaat wax kastoo muwaalaat loo shardiyaana baabkan wuduuquun maaha e waa sidaasoo kale buuyi shiikhu wuxuu tilmaamaya waysadii sidaa nebigu sameeyey baa ugu fiican buu yidhi qaabka aynu soo naqlinnay ee saddex saddexda jeera waa ta ugu wanaagsan weyso laakiin waa iska sunne eh waxaa intaa weysada aynu tilmaanay ka waajibaya buu yihi saddex qodob kow de hal mar hortu in la sameeya ugu yaraan oo xubin aan laga tegin waxa weeye waa waajib xubnaha waysada aayaddeeda ku yimi ee afartaa xubnood inaan midna laga tegin ee waysada taasi waa qodob qodobka labaad wuxuu yidhi waa in siday u kala horeeyaan loo kala horraysiiyaa waa madhabka jumhuurka waa taasina waa qodob labaad qodobka saddexaad wuxuu yidhi waa inaan la kala jarin kala jarid curfi ahaan aada u fogo waxa weeye aanay israacaynin oo labadaa shay laysu nisbaynayn markuu intaa inoo tilmaamay buu yidhi waysadoo qurana gaar kuma ahae wax kastoo in la israaciyo la shardiyaa waa sidaasi leh hadday dawaafka toddobada jeer tahay hadday masalan waxa weeyaan weysada tahay hadday shay kale oo wada socda tahay wixii la mid ah waa in waxa weeye aan la kala jarin haddaad iminka wejiga maydho iyo gacmaha dabeedna aad iska tagto tahay waar hudheelka ayna kayn raashin ka dalbanne dabeedna iska dalbataanoo maantaba iska kala wadaanoo iskana yaro sheekaysataan marka dambe ad tahay weysadii madaxa masaxaadeediiyo lugii baa ii dhinaaye hawsheedni dhammaysanaye xaggan inoo yara du-aan madaxana masaxa weysadana lugaana maydhe arrintaasi suuro mayso waayo wax isku xidhanba maahadda intee ka dambaysay intaa maantaba wax dalbanayseen intaa maantaba wax cunayseen intaa maantaba sheekaysanayseen weji aad mar aan dhoweyn maydhay iyo gacmo mar aan dhoweyn aad maydhay ayaan labadana ka daba tuuraya isku weysaan ka dhigaya yani macnaa saxa maaha macno saxa ma waa arrin kala bogsatay wey oo aan shaqo isku lahayn laakiin qadar uma goyn karno oo ma odhan karno waa intaa iyo intaa ee curfi ahaan baa loo eegaya waa sidaa iminka aynu sheegayno arrin fogaatay wey haddaad si adoo iminka wejiga maydhay waxa weeye oo gacmii maydhay midku yihahda waradeer bal horta waysada intaanad dhamaystiran waan kula yara faqaya hawl baa jirtay bal soo kacorto waxba dhibaata kuma jirta inaad la faqdo halkaa la istaagto waysadu ha iska kala qalasho inaanay kala qallaalin shardi maaha weligeed ba kala qalasho dhibaato ma leh intaad halkaa in kula faqdo ate iminka maxaad ileedahay markuu kugu shubo wuxuu shubayo yaad in doora halkaa la taagnaato killigaagii oo halkii ku yaalla haddaad ku soo noqoto dabeed madaxa masaxato lugaha maydhato waysadaasi waa kuu jirtaa dhibaato ma ama uu ku yidhaahdo war ma hortu intaanaad kabaha bixin masaajidkan waa adoo ka weysaysanaya markaad wejigii maydhay gacmihii maydhay bu adeer kabaa hafurine buurhka intaanad bixin masaajidkaa kale aad weysada ku dhammaystiratid ina dhaqaaji waxba dhibaata kuma jirto intaad iska kacdo oo aad raacdo haddaad doonto intaad iminka fadhido madaxana sii masaxato lugaha maydhooda masaajidkaa kale waad la tegi kartaa dabeedna hortiisa lugii ku maydho waad iska geli kartaa masaajidka dhibaata kuma jirto waayo in badan maaha laakiin haddii curfiyan dadko dhani kula yaabayo oo ku odhanayo war heedhe weysadii saacad ka hor aada wejigiiyo gacmaha maydhe baad iminka naleedae lagu hanmaydhaya yaa kaa dhegaysanaya dee taasi macquul maaha waa runtoodi yaa kaa dhegaysanaya marka shiikhu wuxuu nagu yidhi faasil iyo kala jaris aad u dheer urfi ahaan oo tawiil ah oo dadkuba kula yaabaya hadday tahay weysada laysuguma xidhi karo oo tii hor iyo tan waan isku kamilaya lama odhan karo hadday se xoogaa wakti iska kooban tahay sida ka aan kuu bal soo kac waan kula yaro faqaya intaanad weysada dhammaystirine ee aad u yaro kacdaad site warbar intaanad kabaha bixin horta bal halkaa isla yaro taag hadhow ku soo noqoto dhammaystirato dhibaata kuma jirto masaladaana waxaa la mida buu yidhi wax kastoo sharcigu yidhi ha la israaciyo oo in la israaciyo loo shardiyo dee waxaa muhima inaanad kala jarin kala jarid dheer oo aanay shaqo isku darsanayn waxaa la mid ahoo kale masalan sujuudu sahwigii oo kale sujuudu sahwigii haddaad ilowdo oo dabeedna lagu yidhahdo waryaahe haddee sujuudu sahwigii lamaad iman waxaa kuu bannaan adoo salaaddii ka bacay oo halkan iska fadhiya inaad tahay awalma lamaan iman miyaa ha lamaad iman waad sujuudu sahwigiina waad ilowda waad kusii sahwida iyadiina inaad sujuudu intaad qiblada un u jeesato takbiir kalena looma baahnide sujuudu sahwiguuna ad la dhacdo laakiin hadday wakhtigu fogaado oo adoo gurigaagii iska joogo oo suuqa masaajidkii ka tegay oo halkaa iska sharaya mid kugu yahdo hadda sujuudu sahwigii lamaad imaan waar ord naga tag sujuudu sahwi lahaana ya waayo mar horey salaaduba uu ku sheegaya sujuudu sahwigeedu waa midaan dhoweynba mar horey kala kabgo'day hadal ma iskuma xidhmi karto laakiin inta wakhtigu dhow yahay sida xadiiskii dulyadayn oo kale ee nebigu sal alla alay wasalam uu qoriga ku dul jiifay ee dee dulyadayna lahaa salaadii miyaa la gaabiyey mise waa wadi lowde xogaagaasoo kale dhib ma leh salaaddii way isku xidhmaysaa laakiin salaad mar hore kala tagtay hadduu ku yahdo ragcad baa kaa dhinnayd salaadoo dhan soo celi ragcaddii qura ha soo celina waayo isku shaqaba maaha haddiise wakhtigu dhow yahay ragcaddii oo qura la kaalay sidii xadiiskii dulyaday intii kuu dhinnaydun la kaalay hadduuse kugu yahdo salaaddii haddeer aynu saacad ka hor tukanay aad tahyd ragcad baa kaa dhinnayd hadday caddaato salaaddii o dhan ku celi ha odhanin waaya ragcaddii quraan tukanayaa tii horaan ku waayo wixii way kala tagtay shaqo iskuma laha ragcadaad tii hore ku biirisaa meeshii ma taallo sida aawadeed buu sheikhu inoo yidhi wakada kulu ma shturida lahu lmuwaalaat wax kastoo in laysraaciyo la shardiyaana tan bay la mid tahay oo haddii faasil dawiil ah curfan uu u dhexeeyana labadaa shay isqaban maayaana ha isku xidhin haddii aan faasil dawiil ahay u udhaxaynna isku xidh intaasuu inoo tilmaamay halkaa ha inoo joogto allah subxana wa tacala aclam